الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم وفقنا من القول والعمل ما تحبه وترضاه اللهم علمنا علما ينفعنا وزدنا علما waxaa sa lai sheegay uu casharku maanta ka bilaamayey xadiidka toddobaad waxaa xadiidka toddobaad markaasu odhanayaa can abi ruqaya tamiim ibnu aws addaari radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalama qaal addiinu nasixa qulna liman qala lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wacaamatihim rawaahu muslim abi ruqaya tamiim ibnu aws addaari saxaabigaasi wuxuu warinayaa ana rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam addiinu nasiixa diintuba annasiixa waa nasteexo iyo in markaasi waxa weeyaan kheyr la ysla doono qulnaa waxaanu nidhi haddaanu asxaabtii rasuulka nahay liman yay u tahay rasuulka allow diintu nasteexo qaala lilaahi rasuulku wuxu uhi ilaahay bay nasteexa u tahay walikitaabihi ilaahay kitaabkiisa ayay nasteexa u tahay walirasuulihi rasuulkiisa ayay nasteexa u tahay walia'immati lmuslimiin madaxda muslimiinta iyo hogaankooda ayay nasteexa u tahay wa caammatihim muslimiinta caamadooda ama guud ahaan dhammaantoodba nasteexa ayay u tahay mar kale aan ku waxa uu rasuulku uhi sala allahu calayh wasalam addiinu annasiixa diintu iyadaaba nasteexadii alshaan diinta gebigeeduba waa nasteex ayaa macnaha loo wadaa qulnaa liman yaa u tahay rasuulkii allow wuxuu ihi markaa rasuulku sala allahu calayh wasalam qaala lilaahi ilaahay bay u tahay walikitaabihi kitaabkiisa ayay u tahay walirasuulihi rasuulkiisa ayay u tahay waliaimati lmuslimiina muslimiinta aimadooda iyo hogaankooda ayay u tahay markaasi waxa weeyaan nasteexo iyo wa muslimiinta guud ahaan dhammaantoodba nasteexo ayay u tahay waayo xadiidkan xadiidu annasiixa waa xadiid aad iyo aada u weyn imaam nawowi raximah ullah oo sheekha kitaabkan aynu akhriyana qoray marka xadiidkan uu sharaxayo wuxuu yidhahdaa hada xadiidun cadiimu sha'ni wa calayhi madaaru lislaam xadiidkani waa xadiid aad u weyn islaamkuna gebigiisaba isagu ku wareega calayhi madaaru lislaam isaga ayuu islaamka gebigiisuba ku dul wareegaya waayo gebiga diinta islaamkuba waa nasteexo nasteexo maxaa tahay haddaba nasteexadu waxa weeyaan si culimada muslimiintu ay sheegeen iraadatu lkhayri lilmansuuxi leh qofka loo nasteexaynayo in khayra la doono nasteexadu waa intaas waxa weye iraadatu alkhayr lilmansuuxi leh qofkii loo nasteexaynayey in khayr lala doono nasteexadu taasi weeyaan waxaa halkan markaas wax wayaan lagu sheegay inay ilaahay nasteexo u tahay sideeba ilaahay nasteexa ugu noqonaysaa waxay ilaahay nasteexa ugu noqonaysaa biliimaani bih ilaahay in la rumeeyo subxaanah wa tacaala waimtihaalu awaamirih amarkiisa in laga soo baxo waijtinaabu nawaahiih wixii uu diidayna in laga tago saddexdaa qodob haddii lagaa helo laqad nasaxta rabbaka subxaanah ilahay waad u nasteexaysay macnaha saddexda qodobna waxa way aliimaanu billaah iyo markaasi imtithaalu awaamirih iyo qodobka saddexaad oo ah ijtinaabu nawaahih sidaas oo kale kitaabka ilaahay nasteexa ayay u tahay waxay nasteexa ugu tahay dhowr qodob qodobka koobaad waxa weeye aliimaanu bihi in la rumeeyo qodobka labaad alcamalu bima fiih in lagu camal falo waxa gudihiisa ku jira oo markaasi waxa weeyaan camalfalkiisa aan laga tegin tacdiimuhu wa taqdiiruh in la weyneeyo oo la sharfo saddexdaa qodob baa isagana ugu muhiimsan saddexda qodob waa maxay baynu nidhi aliimaanu bihi waa in la rumeeyo kitaabka ilaahay iyo alcamalu bima fiihi waxaa kitaabka dhexdiisa ku sugan in lagu camal falo iyo tacdiimuhu wa taqdiiruh kitaabka in la weyneeyo oo la qadariyo saddexdaa qodob ayaa isagana u muhiimsan waxaa la sheegay rasuulka sala allahu alayhi wasalam inay nasteexo u tahay isagana waxay nasteexo ugu tahay aliimaanu bihi rumaynta markaasi la rumaynaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo imtihaalu awaamirih amarkii uu bixiyey in la fuliyo waijtinaabu ijtinaabu nawaahiih wixii uu reebay in laga fogaado oo laga tago wa tasdiiqu maa akhbara bih iyo in la rumaysto wixii rasuulku uu ka warramay afartaa qodob baa soo gudagelaya waa in rasuulka la rumeeyo aliimaanu bihi qodobka labaadna waa maxay imtithaalu awaamirihi qodobka saddexaadna ijtinaabu nawaahiih wixii uu reeba in laga fogaado qodobka afaraad waxa weeyaan markaasi tasdiiqu maa akhbara bih in la rumeeyo rasuulku wax allaaliya wixii uu ka warramay horayso iyo dambaysaba waxaa la sheegay sidaasoo kale muslimiinta madaxdooda iyo hogaankooda inay nasteexo u tahay waxa ay nasteexo ugu tahay taacatuhum fi taacati illaahi wa rasuulih in lagu adeeco waxay ilaahaya rasuulkiisa ku adeecaan taacatuhum fi taacati illaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa wixii ay ku adeecaan in iyagana lagu adeeco sidaasoo kale waxa weeyaan nusxuhum bikhufyatin wa rifq in loogu nasteexeeyo marka ay waxaan wanaagsanayn sameeyaan si qarsoodi ah oo welina dabacsaneen ay ku jirto oo dadka muslimiinta ah waxaa la faray marka ay madaxda u nasteexaynayaan iyagoo qadarinaya oo sharfaya sharaftoodii aan meel kaga dhacaynin inay u nasteexeeyaan isla markaasina inay si qarsoodiya ugu nasteexeeyaan rasuulkaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man araada an yansaxa lidi sulطaan falaa yubdihi calaaniya qofka doona qof madaxa inuu u nasteexeeyo yuuna si caama ugu nasteexaynin walaakin liyakluu bih hala gaar noqda buu rasulku uhi sala allahu alayh wasalam oo si gaara waxa ugu sheego nusxiga waxaa la yihahdaa sidiisaba si xataa tan dambe waa lmuslimiinka muslimiinta guud ahaan marka loo nasteexaynayo qof marka loo nasteexaynayo dadka dhexdooda looguma nasteexeeyo ee si gaara loogu nasteexeeya cabdillahi ibnu cabbaas wuxuu hi in kunta laabudda faacilan haddaad lagama maarmaan inaad nasteexo samayso fa fii maa baynaka wa baynah qofkaad u nasteexaynayso iyo adiga dhexdiina keliya ha noqoto iyayna i saddexaan idi ogaanin waa haddaad nasteexa doonayso haddaad doonayso inaad ceebaysana daga dhexdooda uga sheeg marka maanta hadduu mid idinka idinka midi dembi galo oona halkan kursiga fadhiya hebelow dembigaa iyo dembigaasa samayso iska daan idhaahdo de umaa nasteexayn waan ceebeeyey dadka dhexdoodii baan ku ceebeeyey dembigiisii dadkan ku dhex nashiriyey laakiin markaan doonaya inaan u nasteexeeyo waa inaan asturo oon qariyo imaamu shaafici raximahu llah ayaa wuxuu odhan jiray tacamadni anasixata fi infiraadi wajanibni anasixata fi ljamaca faina anusxa bayna annaasi nawcun min atawbiikhi laa arda istimaaca wuxuu odhan jiray imaamu shaafici raximahu llah haddaad doonto inaad ii nasteexayso aniga keliga ila soo qasti oo keliga ii kaalay wajanibni nasiixata fi ljamaaca dadka dhexdooda inaad igu nasteexaysana iga fogey oo iga ilaali deedna markaasuu wuxuu odhan jiray imaamu shaafici raximah allah fa ina anusxa bayna annaasi nawcun dadka dhexdooda in la yskugu nasteexeeyaa waa nooc ka mid a waxa weeyaan min atawbiikhi laa arda istimaaca ceebaynta mid ka mida weeyaan mana jecel inaan dhegaysta wuri marka waxa weeya haddaad nasteexa doonayso si gaar ayaad ayaa qofkaa u nasteexaynayso loogu nasteexeeyaa laakiin dadka dhexdooda waxba looguma sheego madaxduna way kasii mudan yihiin rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiidkii abu bakra ah nufay ibnu xarith wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam man ahaana sulطaan allahi fii ardih ahaanahu allah qofka duleeya madaxda dhulka musli dhulka ilaahay u dhiibay isagana allaha duleeya buu rasulku yuri alayhi salaatu wasalaam marka arrinta noocaasi iyadana waa laga digtoonaanaya waa in la adeeco waxay ilaahay rasuulkiisa ku adeecaan qodobka koowaad qodobka labaadna in lagu nasteexeeyo si qarsoodiya ixtiraamna uu ku jiro oo aan marka isdiraa iyo marka liidid aanay ku jirin caamatu lmuslimiin muslimiinta in loo nasteexeeyana waxa loo jeedaa qof kastoo muslima inaad khayrka la doonto waana siduu rasuulku ballanka kaga qaadi jiray asxaabtiisa jariir ibnu cabdillaahi wuxuu uhi sida bukhaariya ba ay wariyeen baayacnaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam calaa iqaamati asalaa wa iitaa'i azakaa wanusxi likulli muslim rasuulku wuxuu ballan nagaga qaaday inaanu salaada oogno zakadana aanu bixinno qof kastoo musliman aanu nasteexayna buuri wanusx likulli muslim sidaasoo kale xadiidka imaam muslim min xadiidi abi hurayra rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay oo uu sheegay waxa weeyaan waida istansaxaka fansax lahu walaalka hadduu nasteexo kaa doono u nasteexee wanaaggiisa ka tali wax alla wuxuu wanaaga ku weydiiyo sida ilaahay kugu ogyahay ugu nasteexee maslexada marka macnaheedu waa intaas weeyaan xadiidka xadiidka ku xiga waa xadiidu cabdillaahi bni cumar xadiidka cabdillaahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal in rasuulka ilaahay yidhi sala allahu alayh wasalam umirtu waxaa la i faray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa iyo ay ka qirayaan an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabuda inaan u jirin ila allahu alle mooyaane wa ana muxammadan muxamedna rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay wa yuqiimuu ay ogaan alsalaata salaada ay ogaan wa yu'tu zakaah zakadana ay bixiyaan fa idaa facaluu dalika arrinkaa hadday sameeyaan casamuu minii dimaa'ahum aniga waxay iga dhowreen oo iga ilaaliyeen dhiiggooda iyo wa amwaalahum maalkooda ilaa bixaqi alislaam ilaa islaamku xaqa uu ku leeyahay mooyaane wa xisaabuhum cala allahi tacaala xisaabtooduna ilaahay dushiisa ayay haatay rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslim ayaa wariyey mar kale aan ku celiyo umirtu waxaa la ii faray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa inta ay ka qirayaan an laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudaa inaan u jirin ilaahay mooyaane wa ana muxamedan rasuulu llah maxamedna inuu rasuulkii ilaahay yahay sala allahu alayh wasalam wa yuqiimu asalaa salaada ay oogaan wayu'tu azakaah zakadana ay bixiyaan faidaa facaluu daalika arrinkaa hadday sameeyaan casamuu minii dimaa'ahum aniga waxay iga dhowreen oo iga ilaaliyeen dhiiggooda iyo wa amwaalahum maalkooda ilaa bixaqi alislaami xaqa islaamka uu ku leeyahay mooyaane wa xisaabuhum xisaabtooduna waxay ahaatay cala allahi ilaahay dushiisa ayay ahaatay tacaalaa sarreeyey rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim ayaa soo saaray waayo xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in qofka eh, waxa weeyaan bini aadanka ah ay waajib ku tahay intuu adduunkan joogo ilaahay iyo rasuulkiisa inuu rumeeyo wixii ay fareenna uu ka soo baxo rasuulku markaa wuxuu wuxuu sheegay waxaa la ii faray inaan la dagaalamo dadka ilaa iyo inta ay tawxiidka la imanayaan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna maxameda rasuulu llah salaadana ay ka ogayaan zakadana ay ka bixinayaan waxay culimmadu yidhaahdeen dadka gaalada ah saddex marxaladood baa la mariyaa ama saddex darajo ayay maraan marka la doonayo in diinta islaamka loogu yeedho qodobka koowaad waa dacwatuhum ila alislaam marka hore horta in islaamka loogu baaqo loo bandhigo intaan dagaal iyo waxba lala tegin qodobka labaad haddii ay dacwaddaasi diidaan waxa weeya markaasi an yucطu ljizyata can yadin wahum sagiruun inay madax madaxooda ka bixiyaan lacag ay dowladda muslimiinta siinayaan dowladda muslimkuna marka iyaga ay mas-uul ka noqonayso ilaalinayso waa nooc ka mida markaasi caleeshaan waxyaalaha dowladda muslimiinta a la doonaya in maal lagu soo geliyo iyadoo taasina lagu ilaalinayo dhiiggooda iyo maalkooda labadaba xataa hadday dowlad kale soo weerarto dowladda muslimka ayaa difaacaysa oo ilaalinaysa maadaama ay jizye ka qaadayso qodobka saddexaad hadday labadaaba diidaan islaamkii inuu faafana way diideen oo la gaadhsiiyo jizye inay bixiyaanna way diideen markaas ayay imanaysaa almuqaatalatu bisayf in seef lagula dagaalamo saddexdaa darajo ayay leedahay marka rasuulku markuu leeyay umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu waxaa lay faray marka inaan la dagaalamo ilaa ay ka qirayaan ilaa xaq lagu caabudaa inaan u jirin alle mooyaane macnaheedu waxa weeyaan markay labada hore soo diidaan ayaa lala dagaalamayaa laakiin marka hore islaamka ayaa loogu baaqaya suu rasuulku markuu diraya ciidamada uu ku odhan jiray si cali bin abi aalib radia allahu canhu iyo raggii lamidka ahaaba inay marka hore dacwadda ugu baaqaan oo ay ugu yeedhaan udcuhum ila alislaam buu rasuulku odhan jiray islaamka ugu baaq marka hore xadiidkii mucaadi bnu jabal waad garanaysaa markuu yaman u diray rasuulku muxuu ku uhi sala allahu aleyh wasalam falyakun awala maa tadcuuhum ilayh ila shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuulu llah faida fainhum aطaacuu laka bidalik faأkbirhm ana allaha qad iftarada calayhim khamsa salawaatin fi kuli yawmi walayla ila akhiri alxadiid macnaha waxaan ujeedaa uun dagaalka kow lagagama bilaabayo ee dagaalka waxaa ka horeeya dacwad iyo jizya iska bixiyaan hadday labadaas soo diidaan ayaa imanaysaa almuqaatalatu bisayf seef markaas wax in lagula dagaalamo waxaa laga qaadanayaa bay yidhaha xadiidkan culimadu oo fawaaidda laga qaadanaya ka mid a qofku hadduu ku dhawaaqo laa ilaaha ila muxamedun rasuulullah salaadana uu oogo zakadana uu bixiyo in dhiiggiisu uu ilaashan yahay lahu maa lana wa calayhi maa calayna aljaxwe macneedu idaa shahida an laa ilaha ila allah wa ana muxamedan rasuulu llah wa aqaama asalaata wa aata azakaa casama maalahu wa damah dhiiggiisa iyo maalkiisiiba uu ilaaliyay qofkaas lama dili karo lamana taaban karo bal axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay qofku hadduu laa ilaha illah keliya ku dhawaaqo isagoon weli la imaninba salaad iyo zake iyo inuu dhiiggiisu ilaashamayo oo aan la dili karin kol hadduu laa ilaaba ku dhawaaqayba saxaabigii la odhan jiray usaamata bnu zayd markii uu eh, ninka seefta dul qabtay dabeedna uu yidhi ashhadu an laa ilaaha illa allah xataa maxameda rasuulullah kumu darin ee uu dilay rasuulka markii loo soo sheegay rasuulku saame u yeedhay wuxuu ku yihi aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha illa allah war ma waxaa dishay intuu laa ilaa yidhi dabadeed dabadeetana markaasuu yidhi ya rasuul allahi inamaa kana mutacawida rasuulka alla uu ku hoos dhuumanayo uno laa ilaha illa wuxuu doon inuu ku gabado rasuulku wuxuu ku uhi hallaa shaqaqta can qalbi maad qalbigiisa kala jeexdid balse aad u ogaato inay ka dhab tahay iyo iyo inuu ku daba dhuumanaya bu rasulku uri sala allahu alay slam deedna rasuulku wuxuu ku celcelinaya maalintii oo dhan waxa weeyaan ma e, kayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah ida jaءat yowma alqiyaama maalinta qiyaama markii laa ilaa timaaday ida u doodaysa ninkaas usaama maxaad yeeli doontaa ayuu rasuulku ugu celcelinayay ilaa yihi waxaan tamaniyoon jeclaystay maalintaa ka hor inaanan muslimba ahaynba markaa qofku hadduu laa ilaha ila allah maxamed rasuulah ku dhawaaqayo weligaa gacantaada ka ilaasho dhiiggiisana faraha iskula gelin qofka muslimkaa dhiiggiisu aad buu adeegyahay kii gaalka ahaa ee dagaalka ku jiray ee muslimiinta laynayay ayaa markii seefta la dul qabtay ee uu laa ilaha illa uu yidhi lagu leeyahay hadilin maxaad malaysaa ku weligii muslimaa ee ku dhashay markaa ku dhaqmay ku dhalay sidaad ugu dilaysaa markaas waxa weeyaan aayarun sadaga qaarkood markaasi ay sameeyaan waay qodobka labaad ama faaida laba laga qaataa waxa weeyaan ana asalaata min awkadi wa ashaddi arkaani lislaam inay salaadu tahay iyo zakaduba labadoo isku daro ana asalaata waazaka min awkadi arkaani lislaam arkaanta islaamka kuwa ugu ad adag weeyaan salaada iyo zakadu waad aragtaa iminka lama sheegin soonkii lamana sheegin xajkii laakiinse laa ilaa wax la raaciyey salaadii iyo zakadii waxay culimadu yidhahdeen waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaya ana man mana ana man taraka asalaata aw manaca azakaata yuqaatal qofka salaada ka taga ama markaasi waxa weeyaan ka taga zakada zakada bixin waaya in lala dagaalamayo oo la dilayo ka salaada diiday hadday koox yihiin koox meel degan ee annagu salaad oogi mayno awood bay leeyihin awood bay isbideen dowladda muslimkaa waxaa waajib ku aya ah madaxweynaha muslimka inuu la dagaalamo ilaa iyo intay salaada oogayeen hadday zakadii zakadii yidhahdaan bixin mayno dagaal baynu ka xignaa waa lala dagaalamaya walow muslimiinba ha ahaadaani ilaa markaasi zakada ay ka bixinayaan sida abubakar sidiiqba uu sameeyey radia allahu canhu waktigii ay diideen qolooyinka qaarkood zakada inay bixiyaan waayahay markay intaa la yimaadaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum dhiigoodii iyo e maalkoodiiba waa iga dhowreen oo qofkaasi qof muslimuu noqonaya ilan qofka muslimkaa ah, dhiiggiisuna waa xaaraan maalkiisuna waa xaaraan cirdigiisa iyo sharafkiisuna waa xaaraan alaa ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada buu rasulku uri sala allahu alayh wasalam dhiiggiinna maalkiinna sharafkiinu dhammaanba xaaraan buu dhexdiina ka yahay qofna qofkama xadgudbi karo maxaa looga jeedaa wa xisaabuhum cala allahi tacala amay waxaan ujeedaa ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa maxaa laga wadaa islaamka xaqiisa waxaa looga jeedaa qofku isagoo qof muslima ah dhiiggiisa iyo maalkiisuba ay bannaanaayeen ayuu islaamka dembi ka geli karaa dhiiggiisa banneeya isagoo muslima isagoo gaal aan noqon oo muslima ayuu dembi geli karaa dhiiggiisa banneeya axaadiista dambe inoogu soo socotaa waynu arki doonaa dembi buu geli karaa maalkiisa banneeya amaba dee isagoo dembigiisa markaasi waa maalkiisaba lagu banaysanin dembi ayaa markaasi waxa weeyaan xaq islaamka uu ku yeelan karaa maalkiisa wax lagaga qaado qofka tusaaleahaan qof dila miyuu gaaloobayaa ma gaaloobaya dee soo maaha laakiin waa la dilayaa soo maha dhiiggiisii uu banaanaaday isagoo muslim ah dembi isaga uu galay dartii baana baneeyey ma garataada qof baa markaasi qof dayn ka qaatay dayntii buu bixin waayey maalkiisa in laga qaado daynta laga laga bixiyaa isagu laazim maaha waxa xaq islaamka uu ku yeeshay baa keentay in meel dhiiggiisii la daadiyo ama isla markaasi waxa weya maalkiisii laga qaado qodobka kale kusii xiga ee odhan wa xisaabuhum cala allahi tacaala maxaa isagana laga wadaa xisaabtoodu ilaahay korkiisa ayay ahaatay waxaa looga jeedaa innaga wixii inoo muuqda oo ina afka laa kaga dhawaaqeen salaadiina oogeen sakadiina bixiyeen baa inaga inagu filan laakiin inay qalbiga dhab ka tahay oo waxay afka ka sheegeen uurkooda uu ku jiro taa inagana inooma dirsan ilaahay baa taa loo daynaya weeye macnaheedu wa xisaabuhum cala allahi tacaala ilaahay baa xisaabin doona kuwa munaafiqiinta la yidhahdaa afka waxay ka yidhahdeen aamanaa soo maaha ilaahay yidhi marka waa min annaasi man yaquulu aamanna billahi wa bilyawmi alaakhir wamaa hum bimu'miniin dad baa ka mid a ah afka ilaahay iyo rasuulkiisa iyo maalinta qiyaama waan rumayna le aan mu'miniin ahayn haddana inagu mayn ogaan karnaa kuwaas maya inagu ma ogaan karno ina waxyaalo kaleo lagu ogaado muuqda ay soo baxaan mooyaane inagu dadka quluubtooda inaynu baadhin laynooma dirin waxay inoo inoo muuqda ayaynu xukumaynaa sidaas way macnuhu waay xadiidka kusii xiga xadiidu abi hurayra radia allahu canh can abi hurayrata radia allahu canh can abi hurayrata cabdiraxmaan ibni sakhr radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul ma nahaytukum canhu faijtanibuuh wma amartkm bih faatuu minhu ma اstaطactum fainama ahlaka aladina min qablikum kahraة masaa'ilihim waاkhtilaafuhm clى anbiyaa'ihim xadiidku wuxuu odhanayaa abu hureyra wuxuu yihi waxaan maqlay rasuulka oo odhanaya maa nahaytukum canhu wixii aan idinka reebo eeaan idiin diido fajtanibuuhu ka fogaada dhammaantii wamaa amartukum bihi wixii aan idin farana fa'tuu minhu waxaad kala timaadaan xaggiisa ma istatactum wixii aad karaysaan fa innamaa ahlaka waxaa halaagay aladiina min qablikum kuwa idinka horreeyey kahratu masaa'ilihim su-aalihii faraha badnaa ee ambiyada ay weydiin jireen iyo wakhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim khilaafkay ay isku khilaafi jireen ambiyadooda ama ay khilaafi jireen ay garamari jireen ambiyadooda rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim ayaa warinaya waay xadiidkan mar labaad aan ku celiyo maa nahaytukum wixii aan idinka reebo canhu isaga fajtanibuuhu ka fogaada wamaa amartukum bihi wixii aan idin farana faatuu minhu waxaad kala timaadaan ma statactum wixii aad kartaan fainamaa ahlaka aladiina min qablikum kuwii idinka horreeyey waxaa halaagay kahratu masaa'ilihim su faraha badnaa iyo wakhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim ambiyadoodii ay khilaafayeen ee ay markaas waxa weeyaan garamarayeen rawaahu lbukhaariyu wa muslim waay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa faa'iidada koobaad ee ku jirtaa waxa weeyaan ijtinaabu nawaahi kulliha bila istinaa waa in nawaahida iyo waxa laysku diiday dhammaanteed laga tago iyadoon waxba laga soo reebaynin shayga nahiga lagu idhaahdo dhammaantii waa inaad ka tagto waxna laga soo reebi maayo ilaa waxay daruura keensata mooyaane waxay daruura kuu qabato un baa lagu fasixi karaa lakin waxaa ina daruura kuu fasixiin lagu fasixi maayo waayo maxaa loo yihi shayada xaaraanta ee dhammaanteed ka fogaadee waayo waa nahyiyo waa ka tag ka tagna ma dhib badna samee way dhib badantay lakin ka tag ma dhib badna haddii maanta rula albaabka ha ka bixin maxay dhib ay ku haysaa kaa kanubad ka bixi soo maa dhib kuguma haysa dee laakiin haddii lagu idhaahdo waxa weyaan kabarkaa qaad oo amar soo maha inaad qaadi karto inaad qaadi kari weydaa labaduba waa suurtagal amarkiiyo nahyigu waxay ku kala duwan yihiin nahyigu waa ka tag waxay ka tagi waaga oo faraha ka qaadun ha isku dhibin iska gara mar ayer amarku laakiin isagu waa wax lagaa doonay inaad fuliso oo inaad karta iyo inaad keri weydaa labada waa suurtagal walihaada ba hadda qaybta ku xigta eeg maxaa la yidhi wamaa amartukum bihi fa'tuu minhu ma istatactum waxaan idin fara intaad kartaan kala kaalaya kaa lama odhanin dhammaantiiba labada kaalaya waxaad kartaan baa la yidhi awooddiinu inta ay gaadho la kaalaya walihada ilaahay wa watacala wuxu uhi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna kuma kelifo ilaa waxay karaysa mooyaane waa sidaas marka amarku isaga intaad ka karaysaa lala yimaadaa nahyigase isaga dhammaantii waa laga tagaa taasi waa qodobka koobaad qodobka labaad waxaa laynoo sheegay dadkii inaga horreeyey inay halaagtay su-aal badni su-aal badnida la sheegaya ee lagu halaagsamaana waa su-aasha faa'ida aanay ku hoos jirin su-aasha la diidanya waa taas laakiin su-aasha faa'ida ku jirtae cilmi ku jiro ee qofku cilmi uu ka faa'iidaysanayo lama diidanaa cabdillaahi ibni cabbaas xabru haadihi alumma ayaa waxaa la weydiiyey kayfa xasalta kulla haada alcilm cilmigan oo dhan sead ku heshay sidaad ku ururisay qaala bilisaanin sa'uul wa qalbin caquul wuxuu uhi waxaan ku helay qalbi waxweeleeya iyo carab su-aal badan oo dadka culimada su-aalo badan weydiiya biqalbin eh, bilisaanin sa-uul wa qalbin caquul carab su-aal badan iyo qalbi weelayn badan ayaan cilmiga ku helay buuhi cabdillahi ibnu cabbaas markaa su-aalo badan haddaad culimada weydiisa adiga ujeeddadaadu tahay inaad cilmi hesho dhibu kuma sugna taas laakiin haddaad su-aala weydiiso culimada faa'iido ka hoos jirta aanay jirinba wax alle wax laga faa'iidaya aanay jirin ama is leedahay bal sheekhan cilmigiisa yar eego yar baad bal balkani sheekhan iyo sheekhan talowkeebaa masaladaa ku cilmi badan as leedahay waxaad waxaad ka shaqaynayso taas waa edadarayadu maa markaasi waxa weyaan cilmi waana ta lagu halaagsamo taas ma garataada su-aasha la diiday oo su-aasha bilaa faa'iidada culimadii salafkuna haddii la weydiiyo su-aal maalayacni ay arkaan si adag bay ugu jawaabi jireen qofkaas markay arkaan wuxuu dadka weydiinaya ta wax maalayacniya waxaa la sheegaa imaamu shacbi raximah allah ayaa nin baa u yimid deedna markaasu wuxuu ku uhi yaa imaam akhbirnii can ismi zawjati ibliis waxaad iiga warantaa buu uhi magaca shaydaan ibliis gabadhiisa magaceeda ii sheeg buu ihi wuxuu ka faidaya bal kaas haddii maanta ibliis gabadhiisa magaceeda loo sheego cilmiga ku jiraa muxuu yahi halla wax laga faa'idaya ma jirto deedna markaasu wuxuu ku uhi yaa akhi daaka cursun lam ashhadhu wuxuu anu aruuskaas halku ka dhacay maan joogin meesha halkaas arrintaas ka dhacday ma joogin buuhi anu maxaan kaaga warrama markaa gabadha magaceeda sheekhi la odhan jiray markaasi waxa weeyaan camr ayaa nin baa u yimi imaamu dahabi siyarka uu ka soo naqliyey wuxuu ku yidhi e, waxa weeyaan yaa imaam akbirnii can alxasaah taclaqu cala aljabha maada asnacu biha markaan sujuudo masaajidkaan ku tukanayo quruur quruurux baa wejigay kusoo quruur quruuruxaa yar yar maxaan ku sameeyaa buu ku ihi qaali alqika canha iska daadi bu ku ii de maxaad ku samayni haddii warkan ciidi kaaga dhegto maxaan ku sameeyaa mas-aal baa deedna wuxuu ku ihi iska daadi deedna wuxuu ihi ukhbirtu annaha tasruku wa tabki xataa tarjica ila lmasjid waxaa lay sheegay bui hadaan banaanka ku daadiyo inay ooyeyso ay qaylinayso ilaa dib loogu celiya masaajidkii deedna markaasu wuxuu ku yidhi dachaa xataa yanshaqa xalquhaa iska daa buu i dhuguntu caddaatay iska qaylisa iska daa buu ku yidhi <laughs> deedna markaasu wuxuu yidhi awalaha xalq oo ma dhuun bay leedahay buu qururuxu deedna markaasu ku min ayna tasruqu idan haddaa xaggee ka qaylinaysaa soo ila way qaylinaysaa soo adiga lahaabu way ooyeysaa haddayna dhuun lahayn say u qaylinaysaa buu ku yidhi <laughs> eh, de markaasa ad hesheen waxyaala maala yacniya in dadka la weydiiyo lama dooniyo wax hagaagsan ood cilmi ka faa'iidaysanayso ayaa dadka markaas waxa weya la weydiiyey abu xaniifa raximahu llah ayaa nin baa weydiiyey oo uu ku uri yaa imaam ida dakaltu fi nahri waiktasaltu fiih eh, ila lqiblati atawajah am ilaa ayn wuxuu ku uhi markaan webiga galo en dooni inaan ku dabaasho ama aan ku maydho ma qibladaan u jeestaa mise xageen u jeestaa buu ku uhi waa uu maydhanayaa maxaa qiblo ku kalifay <laughs> dabeedna markaasu wuxuu ku uhi alafdalu an tatawajaha ilaa hiyaabik xata laa yasriqaha lusuus waa inaad dharkaaga ilaashataa kuu fiican bu sa intuu tugaaga xadin dharkaaga xaggooda ujeesa u guuri qiblado xaggaaga ma hidnay ma garati marka waxa weeyaan su-aalaha dadka la weydiinaya waa inuu su-aal macquula oo waxtar la ay noqoto o ilaa haddii kale dee waxa weeyaan waxay noqonaysaa kuwa uu rasuulku sheegayay sala allahu alayh wasalam kathratu masaa'ilihim su-aal badnaan reer bani israa'iil ay ambiyada khilaafayaan darteed ayay su-aalo badan u weydiin jireen waad garanaysaa markii lagu wuriya idbaxu baqara neef loo aqala waxaa kaga kaga filayd neefka ugu dhow inay soo qabtaan deedna ay gowracaan waayo wax kale looma diro neefun gawraca lagu uri idbaxuu baqara neefkay doonaan bay soo qaban karayeen imse su-aalaad bay weydiiyeen saddex su-aaloodoo midba midka adag tahay bay weydiiyeen oo idhahda markaasi waxa weeyaan bal noo sheeg waxa lagu waa mid dhalinyara oo markaasi aan tu yaroo naqan ahayn tu weyna aan ahayn oo dhexdhexadaa laydinka ka dooriyaa midabkeedii noo sheeg baa la yidhi waxaa la waa mid markaasi booro aada u dhalaalayso qurux badan tasuru nnaadiriin dadka eeday eegayana faraxti gelinaysa deedna markaas yidhahdeen way isku wada ekaadeen lodiiye bal hadda matuu markaa beera lagu qodayba matuu markaasi iska badqabton weliba waxba lagu qodinba see weeyaan xaalkeedu waxaa lagu mid aan weligeed waxba lagu qodin soo qabta de ilaahay waa kaidhi fadabaxuuha wamaa kaaduu yafcaluun way gowraceen iyagoo ku dhawaaday inay waayaanba way ku dawaqeen inay soo helaan iyagaa iskalifay shadaduu calaa anfusihim fashudiduu naftoodii bay ku adkeeyeen iyaganoo lagu adkeeyey markaas kawliyaa su-aalo badan isku gelin aan faa'iida aanay ku jirin ikhtilaafka iyo wax khilaafka la yihahdaana waa sharba sidiisu cabdillahi ibn mascuud ayaa wakti waktiyada ka mid a ah cuhmaan ibnu cafaan ku daba tukaday isagoo mina jooga deedna salaadihii uu rasuulku labalaba tukan jiray ayuu cuhmaan ibnu cafaan afar tukaday dabadeetana markaase cabdillahi ibn mascuud ugu yihi adoo rasuulka arkay inuu laba tukaday maxaad afarta ugu daba tukatay wuxuu ihi alkhilaafu shar khilaafkaa sharo khilaafkaan iska diiday inaan iskhilaafnaan iyo cuthmaan cafaan taas baan diidayy buuhi markaas radia canhu marka waa khilaafka la iyo su-aal badnaanta bilaa faa'iidada ah iyo waxaas wax laga faa'iida maaha aada iyo aad weligaa uga fogow inaad markaas waxa weyaan su-aalo maalaa yacniya oo bilaa faa'iida aad culimada ku dawaqiso culimada waa laga faa'idaystaa laakiin lama dhibo haddaad culimada dhibto balaayaa kaa raaci doontaa weligaana guulaysan maysa intaad nooshahay taa qaacide ka dhigo weligaa haddaad culimada dhibtooda ka shaqayso ilaahay waxa weeyaan subxaana wa tacaala waa ku duminaya ilaahayna subxaana wa tacala karkaarku ku weydaarinaya dadkii waxaa samayn jirayna bal adiguba soo eg waad arki doontaa waay xadiidka tobnaad can abi hurayra abu hurayre waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilahi raalliha ka noqde qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ayibun ilaahay waa mid wanaagsan laa yaqbalu ila ayiba wax wanaagsan mooyaane wax kale ma aqbalo wa ina allaha ilaahay amara almu'miniina mu'miniinta wuxuu faray bimaa amara bihi lmursaliin mursaliinta iyo rususha wixii uu faray ayuu mu'miniintana faray fa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha arusulu rusushiyey kuluu cuna min ayibaati min alطayibaati wacmaluu saalixa waxaad cuntaa waxyaalaha wan wanaagsan wax ka mida cuna ama xagga markaasi kuwa tayibaadka kuwa wanaagsan wax ka cuna wacmaluu saalixa wax wanaagsanna sameeya camal wanaagsanna fala oo qabta marka ambiyadii waxaa la faray inay wax wanaagsanna cunaan camal wanaagsanna ay qabtaan wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka laga helayo kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum wax ka cuna wixii aanu idinku arsaaqnay kiisa ayibka ah ee wanaagsan ka ayibka ee wanaagsan wax ka cuna uma dakara arajula deedna rasuulku wuxuu sheegay nin yutiilu safara xaalu ninkaasi markaasi waxa wayaan safarka dheeraynayo ashcatha akbara uu yahay markaasi waxa waya mid basaasay oo boodhoobay ashcatha basaasay baa loo jeedaa akbarana waa boodhoobay yamuddu yadayhi ila asamaa gacmihiisa ayuu kor u taagayaa oo kor u qaadayaa wuxuu leeyahay yaa rabbi yaa rab ilaahay buu baryayaa uu ducaysanaya wa matcamuhu wuxuu cunayna xaraamun waa xaaraan wamashrabuhu xaraam wuxuu cabayna waa xaaraan wa xaraam wuxuu markaasi waxa weeyaan soo xidhay ee dharka xidhan yahayna waa xaaraan waqudiya bilxaraam xaaraanna waa lagu anqariyey ama waa lagu soo koriyey faannaa yustajaabu lah sidee loo ajiibayaa loo aqbalayaa buu rasulku yuri sala allahu alayhi wasalam waayo mar kale aan ku celiyo in allaha tacaala ayib ilaahay subxaanah wa tacaala sarreeya waa mid wanaagsan laa yaqbalu ilaa ayiba mid wanaagsan mooya wax wanaagsan mooyaane wax kale ma aqbalo wa ina allaha ilaahay amara almu'miniina mu'miniinta wuxuu faray bimaa amara bihi lmursaliin mursaliinta wixii uu faray iyo kuwa lasoo diray wixii uu faray ayuu mu'miniintana faray faqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha rusulu rusushiyey kuluu cuna min aayibaati shayada wanaagsan oo wacmaluu saalixa wax wanaagsanna fala ama camal wanaagsanna qabta wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka laga helayow kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum wixii aanu idinku arsaaqnay waxa weeyaan ayibaadkiisa ama kiisa wanaagsan wax ka cuna uma dabadeetna dakara rajula nin buu sheegay rasuulku sal allau alayh wasalam yutiilu safara safarkii safarku ku dheeraaday ama safarka dheereeyey ashcatha basaasay akbara boodhoobay yamuddu yadayhi ila asamaa gacmihiisana kor markaa u taagaya oo le yaa rabbi yaa rabbi ilaahayow ilaahayow buu leeyay wa matcamuhu xaraam wuxuu markaasi waxa weeyaan cunay ama markaasi waxa weeyaan cuntadiisuna waa xaaraan wa mashrabuhu xaraam wuxuu markaasi waxa weeyaan cabbaynaa waa xaaraam wa malbasuhu xaraam wuxuu xidhayna waa xaaraan wa qudiya bilxaraam xaaraamna markaasi waa lagu soo anqariyo o lagu soo koriyey fa annaa yustajaabu lah sidee baa loo ajiibaya haddaba rawaahu muslim muslim baa warinaya xadiidkan dhowr arrimood aynu ka qaadanaynaa qodobka koobaad ama faa koobaad aynu ka qaadanaynaa waxa weya ana allaha laa yaqbalu min alacmaali ila ayib ilaahay camallada ma aqbalo ilaa ka wanaagsan mooyaane ina allaha laa yaqbalu min alcamali ila ila ayib camallada ka wanaagsan mooyaane mid kale ilaahay ma aqbalo camalkuna muxuu mid wanaagsan oo ayiba ku noqdaa laba arrimood buu ku noqdaa qodobka kood waxa weeyaan inaad ilaahay dartii u samayso alikhlaas qodobka labaadna waa maxay almutaabaca nebi maxamed inaad kaga dayato labada qodob haddii lagaa helo camalkaagu saalix buu noqonaya marka camalka labada arrimood u ilaali waaye <clears throat> qodobka labaad ee laga faaidaysanaya waxa weeyaan in in markaasi wixii rasusha la faray mu'miniintana la faray annamaa umira bihi arusul umira bihi almu'minuun rususha wixii la faray unbaa mu'miniintan la faray oo ah markaasi camal wana inay markaasi waxa ayibka ah ee wanaagsan markaasi waxway ay cunaan waxaa ka mid a markaasi fawaa'idda xadiidka laga qaadanayo xusnu diini lislaami wa jamaalih diinta islaamka wanaaggeeda iyo quruxdeeda diinta islaamku dadka waxay u xalaalaysay keliya shayada ayibaadka wanaagsan khabaa'istana way naga xaaraantirmaysay markii nebi maxamed la sifaynayay qur-aanka dhexdiisa waxaa lagu sifeeyey wayuxilu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'is rasuulku sala allahu alay wasalam waxyaalaha wanaagsan buu dadka u xalaaleeyaa kuwa xunxunna wuu ka xaaraantinimeeyaa diimaha kala baleeg aduu waxyaala diin kasta waxaa ka dhex buuxa waxyaalaha ay cunayaan waxyaala khabaa'isaa ka buuxa walihaada baad arkaysaa markaa si awbi'ada iyo xanuunada faafa inta ugu badani bilaadada muslimiinta kama timaado haalibkoodu kama yimaadaan waay ka yimaadaan min bilaadi lkafara dhulka gaalada liannahum yaakuluuna alkhabiis waxyaalaha xunxun bay cunayaan oo markaasi waxa waya aan wanaagsanayn sidaa darteed diinta islaamka wanaageeda waxaa ka mid a inay ayib iyo shay wanaagsan mooyaane wax kale aanay noo sharciyeynin qodobka afraad ma faaiida afraad laga qaadanaya waxa weeyaan ana min asbaabi min ana min asbaabi ijaabati dacwa tarku akli lxaraam waxyaalaha sababaha lagu aqbala in ducadaada la aqbalo ka mid a min asbaabi ijaabati dacwa asbaabta dacwadaada in la aqbalo ka waxaa ka mid a markaasi tarku akli lxaraam in laga tago shay xaaraana inaad cunto shay xaaraan inaad cunto ka fogow insha allahu tacala da ducadaada waa la aqbali rasuulku asxaabta qaarkooda uu la talinayey wuxuu ku yihi aib maطcamek tustajab dacwatuk war wanaaji waxaad cunayso dacwaddaada waa la aqbali doonaay aib macamak tustajab dacwatu dacwadda waxa weeyaan waxaad cunaysa wanaaji dacwaddaada waa la aqbali doonaay laakiin haddaad waxaad iska cunto waxaad doonto taasi waxa weeyaan arrin aad iyo aad u halisa weeye rasuulkuna sala allahu alay wasalam kama fi lbukhaari wagayri wuxu uhi laya'tiyana cala annaasi zamaanun laa yubaali lmaru ayna akhada almaal am min xaraamin am min xalaal dadka waxaa soo mari doonta wakti aanu qofku kala eegi doonin waxa cunayaa meeshuu ka imanayo ma xaaraanba ma xalaalba anu o kala aabayeeli doonin ayaa iman doonta bu rasulku uri sala allahu alay wasalam taana markaas waxa weeyaan waa in laga fogaado ninkan waad arkaysaano asbaabtii ducada lagu aqbali lahaay oo dhan wuu la yimid laakiin maanic baa u diiday dacwadiisa in la aqbalo qofku markuu safarka ku jiro waa xaaladaha dacwadda laga aqbalo xaaladaha uu daallan yahay ee uu boodhaysan yahay ee uu basaasaysan yahay ee dhibaatadu haysato waxliyada dacwada la aqbalo aman yujiibu lmudara idaa dacaah wayakshifu suu qofku inay dhibaaysata waa muxiliyo dacwada la aqbalo sidaas oo kale gacmihii buu kor u taagayaay oo aadaabta ducada ka mid a ilaahay buu dhawaaqaya yaa rabbi yaa rabbi rabbigii buu dhawaaqanayaa asbaabii dacwadda lagu aqbalaa uu la yimi laakiin maxaa jooga meesha maanic hor taagan dacwadiisi in la aqbalo oo ah gebigiisuba inay xaalaani ku wareegsan tahay min awalihi ilaa aakhirihi wuu cunay wuu cabbay wuu xidhay wuu ku soo koray gebigiisu wuu xaaraan socotaa marka maxaa laga aqbalayo dacwadiisaba kaasi marka xaalkiisu sidaas buu noqday waay xadiidka kusii xigay koob iyo tobnaad can abi muxamed alxasan ibn caliy bn abi aalib sibti rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waslama warayxaanatih qala xafidtu min rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam dac ma yariibuka ila ma laa yariibuk rawaahu الtirmidiyu wالnasaa-iyu wa qala الtirmidiyu xadiiثu xasanu saxiix waayo can abi maxamed abi maxamed waxaa laga wariyey alxasan ibn caliy bn abi aalib xasan ibn caliy bn abi aalib waa cali bn aalib inankiisii sibti rasuuli illaahi rasuulka inan inantiisu kay dhashay sibtiga waxaa la yihahdaa inantaadu inankay dhashay ayaa sibti la yihahdaa inankaagu inanku inanku dhalana xafiid baa la yihahdaa kaad awowga u tahay ee markaasi xagga inankaaga ad awowga tahay waxaa la yihahdaa xafiid ka markaasi xagga inantaada aad uga tahay markaasi awownaa sibti baa la yihahdaa markaa sibti rasuulillaahi waa ku rasuulku awow uga ahaa xagga inantiisa iyo wa rayxaanatihi udugiisii rasuulka sala allahu calayh wasalam qaale wuxuu yidhi xafidtu waxaan ka xifdiyay min rasuulillaahi rasuulka ilaahay dac maa yariibuka iska daa waxa ku shaki geliya ilaa maa laa yariibuk ilaa waxaanad u tagtaa waxaan ku shaki gelinaynin dac maa yaribuka wixii ku shaki geliya iska daa oo xaggee tegaysaa ilaa maa laa yaribuk waxaan ku shaki gelin doono dac maa yaribuka iyo dac maa yuriibuka labadaba waa la odhan karaa labadaba kala yihahdaaba waa saxbaya bay ah culimadu laakin waxaa fiican in la fatxiyo oo la ah, dac maa yariibuka lakin dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuk haddaad tihahdana waa sax weyan iyado lafteedu waaye xadiidka imaamu tirmidi ayaa wariyay iyo nasaa tirmidina wuxu uhi xadiidun xasanun saxiix waaye haddaba xadiidkani waa arrin aada u muhiim u ka hadlayaa arrinta koobaad uu ka hadlayaa waxa weeyaan waa tarku ashubuhaati walmutashaabihaat qofku inuu iskaga tago waxyaalaha mugd mugmugdigu iyo madmadowgu ku jiro inuu iskaga tago shayada mugdigu uu ku jiro ee markaas si riibadu ay ku jirto inaan la iskaga fogaado waayo waxaad axaadiistii hore kusoo marteen xadiidkii nucmaan ibn bashiir ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin wa baynahumaa umuuru mushtabihaat arrimo isku egeg baa jiro xalaalna aan ku caddayn xaaraanna aan dadka agtooda ku caddayn maaha macneedu inayna midnaba ahayn looma jeedo ee waxaa loo jeedaa labada midnaba ee labadan arrimood dad badan baan garanayn ila xadiiska waata ku jirtabe laa yaclamuhunna kahiiru min annaas dadka in badan oo ka midi ma garanayaan sheegin maxaaraanba so wax lawa iskaga eeg tahay dad garanayaan way jiraan oo culimada raasikiintu way garanayaan iyagu laakiin dad badan ayayna u kala socnay xaaraantoodii xalaasheedii way isku egeegtahay haddaba maxaa la samaynayaa markay arrintu iska ka ekaato xaaraanteedii xalaasheeda muxuu rasuulku inoo sheegay rasuku wuxu uhi faman eh, faman ittaqa shubuhaat qofkii shubahaadkii waxaa isku eegee iskaga tagaa muxuu samaynayaa faqad istabra'a lidiinihi wa cirdi sharafkiisa iyo diintiisiiba uu dhowrto uu ilaashaday diintaadina way badbaadaysaa sharafkaagina uu badbaadaya oo diintaadii shay xaaraan xaaraanaad ku dhacday lagu odhan maayo dembi ku dhici maysid dadkiina madmadow nin dhexgalay kaa dhigi maayaan oo nin banaan taagan baa tahay oo idna ku caayi mayso waxna kaa sheegi mayso waman waqaca fi shubuhaat ka shubahaadka ku dhex dhacana waqaca fi lxaraam isagu xaaraantii buu ku dhacay shayadii ku ege kol hadduu ka tegi waayey beri tolo tacadaankaana ku dhici doonaa baa loo jeeda tacadna uu geli doonaa marka dac maa yaribuka ilaa maa laa yariibuka wixii ku shaki geliya iskaga tag wixii aan ku shaki gelinayna doono taasi waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan markaasi eh, ana alasla fi lumuuri alyaqiin asalka shayada waxaa asal u ah yaqiin shay la hubo waa ka rasuulku uhi sala alla alay slam iskaga tag shayga ku shaki geliya ku aan ku shaki gelinayn doono oo yaqiinood hubto shakiga iska daa yaqiinta doono marka waxaa laga faaidaysanaya ana alasla fi lumuuri alyaqiin shayada waxaa asal u ah in yaqiin wax lagu xukumo hubi hubaal shaygan aad hubto inaad ku xukunto sidaas weeye weligaa waxyaalaha mugdi mugdigu ku jira iskaga ilaali xaaraan xalaal bidco sunne shirki tawxiid wax isku hadaad aragto oo laga shakisan wuxuu yahay iskaga fogow haddaad iska dayso lagu qabsan maayo oo maxaa u samayn weyda lagu odhan maayo haddaad haddaadse samayso maxaa u samaysaa lagu weydiinaya haddaad daliilu haystay waxaad u samaysan oad bixiya oad badbaadi haddaad daliilu weydo waxaad u samayseen waad halaagsami waad khasaari marka warkaas wuxuu ku dhan yahay in markaas waxa weeyaan eh, wixii shubhaana laga fogaado wixii sidaasoo kale markaasi yaqiina ee la hubana in lala yimaado oo la sameeyo intaasaynu maanta ku joojin doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatubu ilayk